bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وaصxaabihi أجmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabkii alfusuul fii siiraةi rasuuli اlxaafid ismaaciil bni cumar alqurashiy almacruuf bibni kahiir raximah اllahu tacaala fasl xajaة abi bakrin الصdiiq xajaةu abi bakrin الصidiiq abubakar xajkii uu dadka xajisiiyey wabacaثa salى اllahu عalayh waalih waslm nebigu wuxuu diray abaa bakrin الصidiiq abu bakr radia اllahu canhu amiira calى اlxaji amiiran isagoo amiir u ah ka ah cala alxaji xajkii isagoo markaa amiir dadka ugu ah haadihi sanata sanadkaa dhexdiisa ayuu diray wa ardafahu caliyan radia allaahu canhu cali ayuu fangeliyey bisuurati baraa'a ayuu kula fangeliyey suuratu towba anlaa yaxuja inuusan xajinin bacda alcaami sanadkan kadib mushrikun mushrik walaa yatuufa wa an laa yatuufa inuusan dawaafin bilbeyti kacbadiina curyaanun qof qaawan wanabada ilayhim wuxuu u soo tuuray cali cuhuud wanabada ilayhim cuhuudahum ballamadoodiibuu u tuuray ilaa man kaana daa cahdin qofkii cahdi u saaqdayba mooyaane cahdiga oo muqadarin la qadaray fa cahduhu qofkaa ballantiisa ilaa muddatihi muddadiisii yay gaaraysaa ayb halkan marka laba shay buu ku sheegaa alimaam ibnu kaiir raximahullah shayga koowaad waxa uu yahay abuubakar inuu dadka xajisiiyey sanadii sagaalaad amar nebigu uu amray isagana uu dadkii amiir uga dhigay sannadii sagaalaad markaa nebigu isagu ma xajinin sala allahu calayh ali wasalam sanadkan sagaalaad abuubakar baa dadka xajisiiyey ayb markaasna gaalada iyo mushrikiintu xajka waa imaanayeen kacbadana way dawaafayeen ayb suuratu tawba baa la soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu almasjid alxaraama bacda caamihim haada oo intii suuraddaa tooba ku horraysay muslimiintuna meesha ay haysteen waa dawaafi jireen meelahana waa tegi jireen mino iyo musdelifo iyo meelaha marka manaasigta xajka lagu sameeyana waa tegi jireen wabacafa sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu diray abaabakrin abaa bakrin asidiiq radia allaahu canhu amiiran isagoo markaa amiir ah cala alxaji xajka amiir korkiisa ku ah oo dadkii markaa uu xajisiinayo isaga uu amiir u yahay haadihi sana yanii fii haadihi sana sannadan dhexdeeda ayuu diray nebiga sal l slam fii haadihi sanati wa ardafahu wuxuu fangeliyey caliyan cali radia allaahu canhu markii uu abubakar diray ayuu cali ka daba diray waaba shayga labaadoo rabo fasalkan inuu ku sheego cali buu ku daba daray gadaal meel dhaxa ayuu cali marka abubakar ku gaaray markaasuu abuubakar ku yii cali uu yidhi nebigaa isoo diray markaabuu wuxuu yidhi aamiirun am ma'muurun adiga ma waxaa tahay amiir oo amiirnimo miyaa lagu soo magacaabay mase ma'muur baa tahay imradaydaad hoos imaanaysaa markaasuu wuxuu yidhi bal ma'muurun anigu waxaan ahay ma'muur amiirnimadaadii adiga inta lagaa bedelay nin la ima keenin laakiin aniga nebiga wuxuu iila soo diray suuratu towba iyo inaan dadka ballamadii lahaa iyo wixii ballan aan lahayn iyo axkaamtaas dadka cuhuudda iyo heshiisyada ku tacalluqdo inaan nebiga fariin ka gaarsiiyo heshiisyadii uu dadka la galay fariin ku tacalluqdo ku xihan ayb caadada marka carabta waxay ahaydee culimmadu dhahaan qof marka uu rabo inuu ballantii baa u dhammeeyo ama heshiis dad kala dhexeeya inuu soo gebagabeeyey markuu rabo qof ina adeerkiis ah ama isaga u dhow oo dadka ugu dhowaansho badan xagga nasabka ayaa fariimaha noocaas loo dhiibi jiray nacam marka abu cali baa loo dhiibay maadaama nebigu nasab ahaan isaga uu aada ugu dhowaa ayb imradii kale ee xajka iyo waxaa ku tacalluqdayna sideeda abuubakar loogu daayo marka calina muhimad baa loo diray abuubakarna muhimmad kale ayaa loo diray ayb shiicadaa meeshaan marka waxay uga faa'iidaystaan waxay yidhaahdaan abu bakar baa la diray nebigu markuu ogaaday yacnii sansaantiisu inaysan fiicnayn ayuu cali ka dabageeyey maamulkii oo dhan cali u dhiib baa abuubakar lagu yidhi taas marka waxaa weeyaan naqli ahaan iyo caqli ahaan labadaba u qaldan tahay cali waxaa loo diray fadli abuubakar oo dheeraa maynan ahayn abuubakar waa sheegi karay fariintaasi laakiin caadadii carabta maadaama iyaga lala galay heshiiska yaa nebigu uu sii waday oo cid nasab markaa cali uga dhaweydna ma jirin isaga ayuu marka yidhi heshiisyadii iyo ballamadii wakhtiyadoodii iga soo dhammay orod ayb taasuu la diray ila suuratu tawba waxay la soo degtay seef bara'atun min allahi warasuulihi ila aladiina caahadtum min almushrikiin saasay la soo degtay fasiixuu fi lardi arbacata ashhurin waclamuu anakum hayru mucjizi illaah wa ana allaha muqdi اlkaafiriin wa waadaanun min allahi warasuulih ilaa aakhiri ilaaya marka calibaa fariintaas nebigu uu u dhiibay sal allahu calayh ali wasalam taasaana marka sababka loogu dhiibay ay ahayd abubakar marka qaabdarro nebiga uu ku arkay ee uu cali uga dhiibay taladiina uga qaaday meesha ma jirine markii laga soo noqday xajatulwadaac oo nebigu uu xanuunsaday salaadii oo hawshan oo dhanba ka muhiimsan ayaa abubakar loo dhiibay haddii marka nebigu markaas abubakar raalle uunan ka ahayn salaada looma dhiibeen laba sano kadib ama sanad kadib yani salaaddii looma dhiibeen abubakar oo nebigu si kasta uu diiday uu yidhi ha la amro booskayga ha istaaga dadkaa tujiyo marka hadduu xumaa ee ay leeyihiin sannaddii sagaalaad xumaantiisaa la ogaaday tii tobanaad maxaa loogu dhiibay marka salaadda waa qowmu buhtin wa kadibin wa xamaaqatin shiicada ayb culimmada marka labadan muhimad bay kala lahaayeen saasay u sheegaan ayb wa ardafahu caliyan cali ayuu fangeliyey ayuu daba dhigay radia allaahu canhu bisuurati baraa'a buu kula fangeliyey suuratu baraa'a inuu dadka ku soo akhriyo anlaa yaxuja bacda hada alcaami anlaa yaxuja inuunan xajinaynin bacda alcaami sanadkan kadib mushrikun qof mushriga ma soo xajinayo walaa yaduufahu an laa yaduufa inuusan dawaafin uunan dawaafaynin bilbeyti kacbadii curyaanu qof qaawanna kacbada inuunan dawaafaynin qaawanaanay ku dawaafi jireen waa ka ilaahay dhahay yaa banii aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid marka cibaadaadka markaan samaynayna satrulcawrana nala faray iyo sideeda wanabada marka sababkana waxaa weeyaan qaawanaanta ay ugu dawaafayeen shaydaan baa wuxuu ku akriyey dharkii aad ku soo dembaawdeen kacbadii inaad ku wadataan foolxumow marka dhar aad ku dembaawdeen see ugu dawaafaysaano beydkii ilaahay ula soo istaagaysaan ka dhaadhicin qaab marka diin ayuu ku soo galay waa diin baaqila waxaa sidaas ku soo galay markaasay waxay sameey jireen dharka waa iska dhigi jireen iyagoo qaawanay dawaafi jireen markaasay naagtu waxay leedahay alyowma yabduu kullahu ow bacdahu famaa badaa falan uxilahu famaa badaa minhu falan uxillahu ayb ninka ay isleeyihiin kalena qurayshtaa dhar sii jirtay oo iyagu xaramkay isku weynaysii jireenoo kibir baahayey marka waxay le annagu ahlulxaram aan nahay dharkeenna isaga dhawaafeena dhihi jireen dadka kale ayay beentaas iyo khuraafaadkaas ku haysteen waa ka ilaahay dhahaya mustakbiriina bihi saamiran tahjuruun kacbadii iyo carankii baad isku weynaysiinaysaanoo isku kibrinaysaan ayb wanabada ilayhim wuxuu u soo tuuray cuhuudahum ballamadii lala galay ee iska idlaaqnaa ayuu u soo tuuray inay dhammaatay ilaa man kaana daa cahdin qofkii ballan u saaxiib ahaa mooyaane ballanta oo muqadarin wakhti leh fa cahduhu midkaa cahdigiisa ilaa muddatihi muddadiisii ayay ahaanaysaa twatur اlwufuudi calى rasuuli salى اllahu alayh ali wasalam marka taasi saasay ku dhammaatay abubakarna dadkii waa xadisiiye calina dadkii goobaha iyo mina iyo meelaha isugu yimid meel walbo dad joogaan wuxuu ka sheegay fariintaa nebigu u dhiibay sal اllahu alيh ali slm suurat towbowna ka akhriyey wufuuddii marka rasuulka sal اllahu alayh ali wasalam usoo wafdinaysay yacni tiro badnaantooda wa tawaatarat ilwufuudu wufuuddiiba aad u soo badatay haadihi sana sanaddan dhexdeeda waa sanaddii sagaalaada iyo wamaa bacdaha wixii ka dembeeyey calaa rasuuli illahi sal l slam rasuulka ay usoo korkiisa ay ku soo wafdiyaan ayaa aad u farabatay dadkii ayb mudcinatan wufuuddu iyada oo hogaansamayso bilislaami islaamki mudcinatan iyadoo marka ku hogaansamaysa bilislaami islaamkii daakhiliina iyagoo soo gelaya fii diin illahi ilaahi diinkiisa afwaajan koox koox iyagoo kamaa qaala tacaala siduu alla yidhi idaa jaءa nasrullahi wاlfatxu wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba haddii ilaahay guushiisii timaado fadxigii makana uu yimaado dadkiina aa aragto iyagoo diintii soo gelaya kooxa kooxo iyagoo ah daalika calaamatu ajalika middaasi waa wakhtigaagii inuu soo dhowaaday calaamaddii tusaysay muhimaddii laguu soo diray maadaama ay dhabowday oo heer wufuud ay diinta soo gashoy kuu soo wafdiso islaamkii iyadoo yacni markaa u hoggaansamayso wixii de ilaahay kugu talagalay maadaama aad aragtay oo la helay de adigii adduunyadii marka maahane inaad eh, ma sii joogaysideh wixii kaaga khayr badnaa adduunyadee rabbi uu kuu keydiyaa aadaysaa nebiguna sala allahu calayh waali wasalam suuraddani markay soo degtay kadib isagoo sakaraaday ayaa wuxuu yidhi addoon maalin maalmaha ka mid uu yidhi addoon baa la khiyaar geliyey waxa ilaahay agtiisa u yaallo iyo adduunyadan markaasuu wuxuu doortay ilaahay agtiisa wax u yaallo abubakar markaasi aad waa ooyey waa murugooday wuxuu dareemay marka in addoonkaasi uu sheegaayo inuu isaga yahay ayb muhimmaddii loo soo dirayna maadaama uu dhammeeyey ayb marka eh, eh, taasay tan la mid tahay fasabbix bixamdi rabbika rabbigaa markaa u tasbiixso adoo ammaanayo wastakfirhu dembi dhaaf weydiiso innahu kaana tawaabaa marka fasabbix waxay ka dhigan tahay aakhiru cumriga qofka inuu cibaadada badsado oo intii awal uu samayn jiray ka badyo maadaama nebiga aakhiru cumrihii ay suuraddan sheegayso cibaadaad horle baa lasii faray ilaa aad ka dhimato wad baa leeyi markii aaya suuradan ay soo degtayna nebigu wuxuu rukuucda iyo sujuudda ku akri jiray subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdika allahuma qfir lii yata'awalu lqur'aan isagoo qur-aanka dabaqayo wabacaa sala allahu alayh waalihi wasalam marka wufuuddii timid wafdiga wufuuddii ugu waaweyneyd wafdu haqiif waa soo marnay waxaa ka mid ah wafdu cabdilqays oo yacnii axaadiidtiisu aad loo wariyo baxrayn ayay deganaayeen niman aad u qiimo badan bay ahaayeen nebigay usoo wafdiyeen sharaa'icdii bay wax ka weydiiyeen nebigana waa u jawaabay arkaantii islaamka iyo iimaankii ayuu u sheegay wbacaa sal اllahu alayhi waalih waslm nebigu wuxuu diray mucaad bna jabalin mucaad bnu jabal ila lyaman yaman ayuu u diray wa macahu isagoo uu la jiro abuu muusa alashcari abuu muusa alashcari radia allaahu canhumaa labadooda marka meelba yaman ninba meel buu aaday dhulkii yeman baa loo kala qaybiyey ninba meel buu aaday uu joogay dacwo say u gaarsiiyaan marka nebigu wuxuu bilaabay meelihii kale xijaaj ka baxsanaa ee jaziira alcarabiyana ka mid ahayd inuu diinta sii gaarsiiyo oo markaa wuxuu u diray mucaad iyo abuu muusa alashcari markii uu dirayana waa kii la dardaarmay uu yidhi tadaawacaa walaa takhtalifaa yasiraa walaa tucasiraa bashiraa walaa tunafiraa dadka u bishaareeya ha kala eryinina dadka oo waxay diinta uga cararaan ha keenina ayb bashiraa walaa tunafiraa yasiraa walaa tucasiraa idinkoo sharcigii ku taagan dadka u fududeeya aana ku adkayninina tadaawacaa walaa takhtalifaa ismaqla ha iskhilaafinina saasayna yeeleen wabacaa arusula ilaa muluuki alaqaari wabacaa nebiga wuxuu diray arusula ergadii ilaa muluuki alaqdaari dhulalkii adduunka muluugtii ka telinaysay ayuu u diray ergooyin ayuu u diray yadcuuhum ila alislaam isagoo islaamku ugu yeerayo faintasharat dacwatu dacwadii baa faaftay wacalat ilkalimatu kelimadii laa ilaha illa allah baa sara martay wa jaءa alxaqu xaqii baa yimid wazahaqa albaaطilu baailkii baa baaba'ay ina albaaطila baailku wuxuu ahaa kaana zahuuqan mid baaba'ayu ahaa walba oo aan caga badan ku taagnayn ayb oo wufuudna isagay u imaanaysayoo dacwada meeshuu ku siinayo kuwana dhulkooda ugu tegayey oo dad buu dirayay nebiga sal l slam dadka uu dirayana nebiga caadadiisa waxay ahayd wuxuu diri jiray fuqahaau saxaaba saxaabada fuqahadoodii iyo dadkii yacnii islaamnimada ku horreeyey aad u yaqaanay axkaamta iyo qur-aanka axkaamta iyo qur-aanka uu nebigu fiirinayo badana abuu muusa alashcarina de nin wuxuu ahaa qur-aanka aad u yaqaano ahaa waa ka nebiga yihi laqad uutiita mizmaaran min mazaamiiri aali daawuud mucaad bnu jabalna waa ka xadiidka uu ahaa aclamukum biاlxalaali wاlxaraam mucaad xalaasha iyo xaaraanta ka idinkugu aqoon badan axkaamtii waa xalaal iyo xaaraam wax xalaasha iyo wax xaaraamta ah mucaad weeyaan uu yidhi ayb cali waa u diray sidoo kale yeman aqdaarta kalena dad buu u diray sidaasoo kale isagoo marka dadkan fuqahadaa diraayey ayaa haddana nebiga sala allahu calayh ali wasalam meesha ay u socdaan iyo wixii zaad ah oo yacnii cilmi ah uu ku xoojinayay mucaad markii uu diraayo wuxuu yidhi innaka ta'tii qowman ahla kitaabin dad waxaa u tegi doontaa ahlu kitaab ah oo diin wax ka yaqaano falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah waannii rasuulu ullah faidaa carafuu dalika ama faidaa waxadullaha hadday ilaahay keli yeelaan fa aclimhum ana allaha iftarada calayhim ilahay inuu saa ku farad yeelo u sheeg shan salaadood hadday kaa yeelaan inuu alla ku farad yeelo yacni soon arkaanta islaamka taas marka waxayna tusaysaa awalan qofka diinta mateli karo oo dacwada inuu matalo ahalka u ah waa qofka xalaasha xaaraanta kala garan karo qofaan aan xalaalay xaaraan haddii la weydiiyo aan kala garan karin faaqidu shayin laa yucdiihi ummad horjoogo loogama dhigi kara macana haddii horjoogo looga dhigana ninkii uga dhigay waa khayaanay ummaddaas macana in allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha culummadu waxay ku fasireen ammaanaadka shareecada dad meel loogu dhiibo waa ammaano wey ama dacwo hadday noqon lahayd hadday wax kale noqon lahayd waa ammaano ammaanadaas marka dadkeedii in markaa loo guto iyo alla uu faray manaasibta diinigayna culummadu ku sheegeen ibnu taymiya kitaabkiisa asiyaasa sharciya fii islaaxi raaci waaraciya ayb oo haddii dadka kan ugu jaahilsan ama kuwa ugu jaahilsan loo soo hormariyo oo la yidhaha idinka dadka waxu sheega xalaashay xaaraanta idinka dadka u sheega waxaa weeyaan faaqidu shay laa yucdiihi qof wax weysan wuxuu isagu laayahay cid kale ma sii karan dembigeedana waxaa iska iskale ninka dadka u hormariyo hadduu nin caalima yahayo saa ninkan ugu qofka saasoo kale uu hormariyeyna aakhira isaga ka jawaabaya hadduu madax yahayna isaga ka jawaabayo dad meel maamulaya hadday yihiinna iyagaa ka jawaabayo ayb ee tan labaad darsiga kale lagu qaadanayo waxay tahay dacwada dad marka loo tegaayo ee dacwo la rabo in la siiyo aasaasiyaadka diinta arkaanulislaamka waa arkaanulislaam towxiidkii baa la barayaa sunnadii baa la barayaa agtooda waa lagu weyneynayaa mansilada sunnada ay diinta ka joogto waa muxamedun rasuulullah salaadii baa laga saxayaa oo la barayaa ninka ka tagaa waxa uu leeyahay sida loo tukado hadday maal leeyihiin zakadii yaa la barayaa say maalkooda uga sakayn lahaayeen maxayna wax alle loogu dhowaada bacda tawxiid salaaddii iyo zakadii iyo qofku maahan in la geliyo marka soonkii sidoo kale xajkii umuurahaas yaa la barayaa waxa soo raaca waxay noqonayaan xaaraanta daahirka ah waxyaabaha muxaramaadka ee aadka u xunxun ee bulshada ku dhex xun yaa dadka la barayaa inay iska ilaaliyaan waajibaadka kale ee iyaga ay isku kala leeyihiin baa la baraya intaa haddii loo sheego dadku waa diinkooda waa ku dhisnaanayaan laakiin dadka afkaarta kooxaha ay ku jirto koox waliba waxay rabtaa meeshay tagto fakarkii kooxda inay geyso la ma yacni ma muhimad gelinayso arkaanul islaamkan ma muhimad gelinayso dadkiina baahi waxay u qabaan arkaanulislaamkii bay baahi u qabaan walidaalika waxaad arkee dad uu ku dadaalayo inay dadkay u tagaan ka dhaardhiciyaan waxa iyagu ay uga bedelan yihiin muslimka kale taasay ku dadaalayaan shicaar waay marka shicaar iyo waxbaa la wataa shicaarkaas baa annaga noo gaara muslimku intaasaan uga duwannahay haye marka kaa soo gala maxay noqonay waa kooxaysi waa taxasub masaaisha furuucda yacni masaa-isha furuucda ah yaad arkaysaa dad dadka ku shidaynaya oo iyagu markaa masaa-isha ijtihaadaadka ku dhisan ee deliilku xaggii xagga oo ku kala aqbalayay dadka waxay uga dhigayaan sidii salaadoo kale waajibnimadeedii oo kale nin reer baadiya oo marka salaad aan tawxiid macnihiis aan la barin laa ilaaha illa allah salaaddii aan la barin maxay u taraysaa haddii la baro sheikh fulaana meeshaas joogo iyo sheikh hebela sidaa ah iyo haddii la baro waa ku dhumaya dadka adiga yani fakarkaaga inaad geliso maahane tan ilaahay rabo inaad dadkii gelisid cibaado markaas taagan hadday jirtana say u guda lahaayeen in la baro maxaa yeele nebigu markuu hadda mucaad uu diray towxiidkuu ka bilaabay salaadii zakadii soonkii xajkii saasuu u waday waana tiirarka islaamka lagu dhisay haddii aan dacwada marka sidaa la yeelin oo aan miirqabkaas lagu wadin dadka un bashiraa walaa tucas walaa walaa tunafiraadi nebiga uu yidhi cagsigeeda imaanayso dadki in diinta laga eriyo oo waa maxay dad waxaad arkaysaa tuulooyinka ama baadiyaha tegaayo wadaaddaa tegaayo masaa'il khilaaf ah ama masaa'il yacnii aynan fahmi karin dadkaas ayuu maanta dhan daldalayaa waa ka soo laabtay mid kalea tegey tii cagsigeedu daldalay waa wareeray marka ninkii reer baadiyaha ah haddii laakiin la bari lahay laa ilaaha illa allahu macnaheeda iyo salaadii iyo zakada xoolihiisa soo u bixin lahaa khilaafkuna aad buu u yaraa lahay ilaa in badanoo aan isku haysanin masaa-ishaas ayaa jiraan laakiin nin walbaa wuxuu rabaa ninka kale inuu markaa wuxuu uga bedelan yahay keliya uu dadka u sheega taa marka in layska ilaaliyo ayb midda kale yacnii waxay tahay eh, xadiidka mucaad markaa ku jirtay tadriijka dacwada tadriijkeeda oo inay dacwada laftirkeeda kala leedahay yani alaham falaham in saa loo kala hormarsanayo kan ugu muhiimsan laga bilaabo kaa markii dadka la baro ka kale ka kale saa ay u socoto ayb wax aan cabir kala lahayn oo shayga ugu yar iyo shayga ugu weyn isku darajo laga dhigaayo dadkoo ku fidnoobayan iyadana <clears throat> waxaa kaloo iska ilaalinayaa qofka waxaanay fahmaynin cali ah bukhaari uu wariyey cali inuu yidhi khaatibu nnaasa biqadri cuquulihim dadka la hadla caqligoodu inta uu leegyahay kula hadla aturiiduuna an yukadaba allaahu warasuuluhu alle rasuul in la beeniyo miyaa rabtaan ayuu yidhi ayb marka muhiimadaas marka sidaa in marka yani laga faa'iidaysanaya dadka nebigu uu diri jiray sala allahu calayh waali wasalam ta kale waxaa weeyaan qur'aanka iyadana waxyaabaha nebigu meel markuu tago wuxuu aada ugu dadaali jiray dad qur'aanka dadka bari karo inuu ku daro dadka dacwada mucaad marka haddii qaalinimadii iyo xalaashii iyo xaaraantii iyo dhinacaas uu ku qur'aankuna dadkii afartii nebiga laga qaato uu yidhi waa ka mid ahaa mucaad radia allaahu canhu haddana iyadoo sidaa tahay abuu muusa alashcari baa labadoodii baa laysku daray laba meel say u kala tagaan qur-aanka marka dadka markay soo islaamaan ama ayba diinta ku cusub yihiin laabudda in qur-aanka la baro dad marka yacnii ducaad u tagtay oo aan qur-aan iyo dugsi laga kicinin meeshaasi wax dacwaa kama jirto ilaa qur-aanku waa xiriirka ugu horeeya qofku markuu islaamo waxa ugu horeeyo uu markaa yacnii xiriirka ugu horeeya inuu yeesho ay tahay waa kalaamka alle xiriirka uula yeelanayo marka laabudda iyadan in la helo oo ninka qaarigaa marka dadkuu tujinayaa dadkiibuu qur-aanka baraya ayb ummaddii dhexdeeda marka mu'adin waa laga heli karaa laakiin labada muhimkaa ah waxay tahay qaadi dadka xalaasha xaaraanta u kala saaro iyo qaari dadka qur-aanka baro labadaas muhimad haddii labadaa wadiifo ummadda laga waayo waa iska ordayaan marka waa iska daalayaan waxweyn ma keenayaan taasaa marka dadkii ku yarba hadda xalaashii xaaraantii fahamkoodii waa yaraaday dadka quraa'daana waa sii yaraanayaan ama ahamiyadda la siinayo qur-aanka yaraatayda faslun xajatulwadaac xajatulwadaac sagootintii xajkeedii waa nebiga xajkii uu xajiyey bacda alislaam yacni bacda alnubuwa ujeeda bacda alnubuwa yudkaru fiihi fasalkan dhexdiisa waxaa lagu sheegayaa mulakhasu xajat alwadaac xajatulwadaaci oo kooban ayb wa kayfiyatiha wa mulakhasu kayfiyatiha kayfiyadii oo u gutay oo kooban bicawni illaahi wa manihi wa xusni tawfiiqihi wa hidaayatihi fanaquulu wabillahi tawfiiq nebigu markuu sidaa sanadii sagaalaad dhammaatay tii tobanaad maxaa la qabteen xajatulwadaac baa dhacay muhimmad weyn oo kale arkaantii islaamkii tiirkii shanaaduu nebigu dadka ku baray kadibna waa dhintay sal allahu calayh waali wasalam sallaa rasuululah marka taasoo marka kuusoo bilaabaya marka sallaa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waa tukaday adduhra duhurkiibuu tukaday yowma alkhamiisi maalintii khamiista ahayd inuu maalintaas safrowna jeclaa jiray lisittin baqiina lix iyadoy ka hartay min dilqacda dilqacdo oo lix maalmood ay ka harsan tahay min sanata cashrin sannaddii tobnaad bilmadiinati ayuu duhurka ku tukaday uma kharaja minhaa waa ka baxay biman macahu dadkii la jiray min almuslimiina muslimiinta ahaayeen oo min ahli اlmadiinati reer madiine iyo waman tajamaca dadkii soo ururay oo min alacraabi reebaadiyihii ah fa salla alcasra casarkiibuu tukaday bidilxulayfati dilxulayfuu ku tukaday rakcatayni laba ragca ayuu ku tukaday casarkii meeshaa dilxulayfe la yidhaho baata bihaa meeshaa buuna baryey habeenkii nebigu maalintii khamiista ahayd dulqacdoo lix ka dhiman tahay ayuu salaadii duhur madiine ku tukaday waa soo baxay markaasuu casirkiina dulxulayfa ku ayb markii uu madiine ka soo baxayo nebigu ma xarmanin magaaladii uu ka yimid ee madiine ahayd nebigu kama xarmanin waa iska soo baxay isagoon muxrim ahayn ayuu ka soo baxay dulxulayfa ayuu yimid ayb waxyar bay u jirtaa dulxulayfa wa baata bihaa meesha casirkiibuu ku tukaday laba ragco halkaan waa bariyey wa waxaa u yimid aatin mid imaanaya u yimid min rabbihi xagga rabbigii uga yimid caza wajalla fii dalika almowdici meeshaas wa huwa meeshuna waadi lcaqiiq waadi lcaqiiq bay ahayd ya'muruhu isagoo amrayo can rabbihi rabbigii xaggiisa ka faraayo caza wajalla kaa oo ya'muruhu faraya nebiga can rabbihi xagga rabbi ka faraayo caza wajalla an yaquula inuu yidhaahdo fii xajatihi haadihi xajkiisan tan ah inuu ku yidhaahdo xajatan fii cumratin xajatan fii cumratin saa inuu ku yihaahdo ayb oo yanii wuxuu yidhi salli fii hada alwaadi اlmubaarak waadigan barakaysan ku tukaa la yidhi nebiga waqul cumratan fii xajatin oo waxaad tidhaahdaa oo ku dhawaaqdaa xaj iyo cumro wada jiro oo markaad xiranaysa xajka labayka xajatan wa cumratan dheh ayb oo inuu qaarin noqdo oo labadan isku daraa la faray macnaha wamacnaa haada kan macnihiisu waxaa weeyaan an allaha alla amarahu wuxuu faray bian yuqrina alxaja maca alcumrati bian yaqrina alxaja xajki inuu xiriiriyo maca alcumrati ou la xiriiriyo ayb faasbaxa sala اllahu calayh waalihi wasalama nebigu wuu soo waabariistay faahbara annaasa dadkiibuu u sheegay bidaalika kaas sidaa in la yiiriya wadaafa calaa nisaa'ihi ayb naagihiisii buu nebiga markaa uu dawaafay uu yacni jimaacay yowmaidin maalinkaas biquslin waaxidin hal qubays wahuna tiscun sagaal bay ahaayeen waqiila ixdaa cashara ayb kulli waa la socday marka madiino markii la maqlay muddaa la sii sheegayo rasuulka sanadkan inuu xajiyo rabaa dadkii marka reer baadiyaha ahaa iyo dadkii meelaha kala deganaa dhammaan baa madiino ku soo yaacay madiina marka waa buuxsantay dad bay ka buuxsantay nin walbaa inuu nebiga la xajiyo intii awal hore u joogtay iyo rag rag dumar reebaadiyihii ah madiine agaaraheeda deganaa kulligood baa marka yani meeshaa marka nebiga la socday ayb ilaa afartan kun meelahaasaa lagu qiyaasaa inay markaa la jirtay rasuulku calayh isalaatu wasalaam ayb meeshaa waadigaa markuu yimid ayaa waxaa la faray inuu xaj iyo cumro isku daro wamacnaa hada ana allaha amarahu alla wuxuu faray bian yaqrina alxaja xajki inuu ku xidho maca alcumrati cumradii faasbaxa sala allahu calayh ali wasalama nebigu wuu soo waabariistay faahbara annaasa bidalika dadkiibuu saa u sheegay wadaafa calaa nisaa'ihi yowmaidin biguslin waaxidin buu ku wari ayuu ku jimaacay wahuna tiscun sagaal iyagoo ah marka haweenku haddii ama hal yani dhowr jeer hadduu qofku haweenta uu jimaaco hal qubays baa ku filan dhowr naagood hadday yihiinna qubays unbaa ku filan laakiin in qubaysyaal loo dhexaysiiyo sunnahu waqiila ixdaa casharana waa la yidhi uma اqtasala nebigu waa qubaystay wasallaa cinda almasjidi masjidkii agtiisii buu ku tukaday ragcatayni laba ragco masaajidkanna waa masjidu dilxulayfa u jeeda masaajidkiisii madiine maaha wa ahalla nebigu wuxuu ku dhawaaqay bixajatin wa cumratin macan xaj iyo cumro wada jiro hada اladii rawaahu kani waa midka uu wariyey bilafdihi wa macnaahu lafdigiisa iyo macnihiisaba canhu sal اllahu calayh ali wasalam nebiga xaggiisa ay ka wariyeen sittata cashara saxaabiyan lix iyo toban saxaabi ayaa bilafdihi wa macnaahu u wariyey minhum waxaa ka mida qaadimuhu anas bnu maalikin radia allahu canhu waqad rawaahu canhu sal اllahu calayh ali wasalam sittata cashara taabiciyan waxaa ka wariyey lix iyo toban taabici wahuwa sariixun waana sariix buu yidhi qarana lafdulqiraan ayaa sariix uu ku yahay laa yaxtamilu ta'wiila ta'wiil ma aqbalaayo ilaa an yakuuna baciidan inuu fog yahay ma maahne ta'wiilkaas madaahibta iyo aimada fuqahada isku hayo nebigu muxuu xajiyey saddex qaab baa loo xajiyaa fiqigaana lagu yaqaanaa qiraan iyo tamatuc iyo ifraad qaar waxay leeyihin nebigu mufrid buu ahaa shaaficiyadu saasay dhahaan qaarna waxay yidhahdeen nebigu mutamatic buu ahaa qaarna waxay yidhahdeen nebigu wuxuu ahaa qarin horta kuwa mutamatic buu ahaa dhahaya ugu fog rasuulku mutamatic ma ahayn kuwaasa ugu fog maxaa yeelay nebigu inaanu tamatucin waxaa ku tusaya maba xalaaloobinba nebiga markuu cumraystay waxaa mutawaatir ah nebigu inuu baaqi ku ahaaday ixraamkiisu waxaa ku soo xigo xagga fogaantana qoladan marka iyagana shaaficiyadu dhahayaan wuxuu ahaa nebigu eh, eh, eh, mufrid buu ahaa kuwa dhahaya iyagoo xadiid waxay ku dhegeen ahalla bitawxiidi ahalla nebigu wuxuu ku dhawaaqay bitawxiidi keliyeelid ifraad waayay dhahan ahalla bitawxiidina waxaa laga wadaa macnahaas maahane towxiidkou ku dhawaaqay waayo labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayko iyo riwaayaad iyagu marka muxtamal ah ay culammada qaarna dhaheen markii hore nebigu ifraadkou ku dhawaaqay kadib waa loo yimid habeenkii baa sidaan la yidhi salli fii hada alwaadi almubaarak waqul cumratan fii xajatin marka markii hore saasuu ku qaydiyey markii dambe laakiin qaarin buu noqday nebiga sal allahu calayh ali wasalam marka nebiga xajkiisu inuu qaarin ahaa saddexdaas marka tee fadli badanna waa isku marka hadal badan baa ka jira ninkii xoolo u wada kacbada oo iyaga neefka gerka ka hayo qiraanka u fadli badan waata nebigu sameeyey ninkii raba asagu inuu xajkiina gooni u safro cumradiina safar gooni ah inuu u sameeyana faاlأfضل fii xaqihi alإfraad labadaa safar buu ajar badan ka helaan ilaa waxaa ku jirta mashaqo xoogaa iyo ninkii aan labadaa samaynayninoo rabo inuu halkiisaa safar intuu ku taga mako xaj iyo cumro kusoo wada guto xoolana aan garka ka haynin tamatuca isaga fii xaqihi ufadli badan bal culummada waa waajibay dhaheen qaarkood ibnu cabaas oo kale alaa kulli furuucda fiqiga waxyaabahaas iskala wamaa cadaa dalika wixii intaa ka soo hara mimaa jaaa wixii yimid min alaxaadiii axaadiidka almuhimati tusinayso almuhimati yani moodsiinayso altamatuca tamatuc ow maa yadullu cala alifraadi waxa tusayo falahaa maxallun bay leedahay maxal bay leedahay hayru haada meeshan kan aan ahayn tudkaru fiihi lagu sheego mahalkooda waa xaggee marka kutub hadda siiraan inagu ka hadlayna wlqiraanu qiraanka fi lxaji xajka dhexdiisa huwa alafdalu isagaa fadli badan cinda abi xaniifa wa riwaayatin wa cinda riwaayatin can ilimaami amed bni ambal axmed bni xambal wa qowlin lilimaami abi cabdillaahi shaaficiyi wa cinda qowlin lilimaami shaaficiyina saas qiraankaa fadli badan waqad nasarahu waxaa u gargaaray buu yidhi qiraanka inuu fadli badan yahay jamaacatu min muxaqiqii alasxaab jamaaco ka mida asxaabteenna shaaficiyada muxaqiqiinteedu yidhi ibnu kaiir wahuwa اladii yaxsulu bihi اljamcu bayna اlaxaadiiثi kulliha waana midda yacnii axaadiidta marka la jamciyo sida xasilaysa sidaasu wa min alculamaa'i waxaa ka mida culammada man awjabahu qaar waaba waajib yidhi wallahu aclam wasaaqa sala اllahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu soo kaxeeyey alhadya xoolihii oo uu ugu talagalay halkaa in lagu qalo ayuu soo kaxeeyey yacni meeshaas yani amaakintaas waxay ku fadli badan tahay maka iyo yacni mino iyo musdelifo iyo waa meelo ilaahay barakeeyey oo ilaahay ugu talagalay in xoolo inta gurigaaga ah ka qaado halkaas aad geysid oo kusoo qashay markaad baa isaga fududaato hal meeshay ka gataan laakiin weligeed waxaa caan ahaan jirtay in xoolaha loo sii wado un meeshaa oo calaamad loo yeelo kuruska laga sarsaro oo dhiigga marka lagu dharoobo qoorxir loo sameeyo kab la suro marka inta la sooho qoorxirka kab lagu xiraa qoorta loo surayaa qof walboo arko xoolahaas in maka loo wadu garanayayb taana marka beytka tacdiiman lilbeyt oo ilaahay u waajibiyey de meel kaloo sidaasoo kale in la yeelaa ay habboon tahay marka ma jirta xoola halkaan inta laga qaado qabri hebel turaabtii sheekh hebelaa lagu dhiiggaan neefkan looga keenayaa baail hadyigu meeshaas keliya in loo raro ay ku bannaan tahay bal ilaahay loogu dhowaadaa meel kale maya hadaad nadar ku gashay adiga meeshaada isaga qalo wabaa hgeyn <clears throat> wasaaqa alhadya min dilxulayfati buu ka kaxeeyey wa amara wuxuu amray man kaana macahu dadkii marka maciisu ay yihiin hadyun hadyi qofkii wato an yuhilla inuu dhawaaqo oo xajkii uu ku dhawaaqo kamaa ahalla sal allahu calayh waali wasalam sida nebigu ugu dhawaaqay oo kale yacnii ninkii xoolo wata xaj iyo cumraha isku daro sideedoo kale ha yeela ayuu yidhi wa saara sala allahu calayh waali wasalama nebigu waa socday wannaasu dadkuna bayna yadayhi hortiisa ay socdaan wa khalfahu gadaashiisa ay socdaan wa can yamiinihi midigtiisa ay socdaan wa shimaalihi bidixdiisa ay socdaan umaman ummado ay socdaan laa yuxsawna aan la tirin karin kahratan badnaan aan lagu tirin karin kulluhum dhammaantood qadima uu soo galay liyaatama bihi sal slam si uu nebiga ugu daydo ayuu u soo galay falamaa qadima sala allahu calayh ali wasalam makata nebigu markuu maka soo galay daafa lilquduumi <clears throat> markii uu maka soo galay nebigu dawaaf buu sameeyey dawaafulquduum la yidhaahdo uma sacaa nebigu waa sacyiyey bayna safa waalmarwa safay marwo dhexdooda ayuu toddoba saciyey wa amara aladiina lam yasuuquu hadyan kuwii aan xoolo soo kaxaynin wuxuu amray an yafsakhuu xajahum xajkoodii inay fasakhaan ilaa cumratin ay u beddelaan ninkii aan xoolo wadin oon gacanta hadda xoolo ku haynin oo awal xaj soo xirtay beddel buu yidhi xajka cumro ka dhigo middan cumraha kuu noqoto ka xalaalow xiiro timaha marka la gaaro xajka sideedaadka marka la gaaro maalinta sideedaad bisha dulxaja bishaasi yanii dulxija xajkii ku dhawaaq buu yidhi fasqigu marka saasuu ka wadaa wayataxallalu inay xalaaloobaan xillan xalaaloobid taaman dhammaystiran xalaaloobid dhammaystiran inay iska xalaaloobaan saxaabadu aad bay ula yaabeen iyagoo cibaado soo doontay oo soo socday haddana markii dambe qaarkood waxay dhahayeen rasuulkii ilaahay ow minan yaan tagnaa an nanطaliqu ilaa minan wamadaakiirunaa taqduru xaasaskoodii baa la socday mar rasuulka ilaahayo ma minaan aadnaa annagoo yanii dakarkeennii manidi ka qoyan tahay oon markaas jimaac samaynay oon ka qubaysanay miyaan xagga aadaynaa iyagu markaa kuma talagelin jimaac iyo hawshaas nebiguna wuxuu leeyahay yani intaad cumradan ka xalaalowdaan qof caadi oo kalead tihiin ninkii haweentiisa raba inuu jimaacaha iska jimaaco iyagii marka taabay la yaabeen markaasuu nebiga haayi sal اllahu alayh ali wasalam wayataxallalu xillan taaman uma yudilluu bilxaji ay ku dhawaaqaan xaj waqta khuruujihi markay baxayaan ilaa minan ay u baxayaan wa qaala nebigu waxauu yidhi low istaqbaltu min amrii arrinka ii dhim arrinkayga haddii aan qaabili lahaa low istaqbaltu haddii aan qaabili lahaa oo hadda uu ii laabnaan lahaa min amrii aniga amarkayga xaal uu ka mid yahay maa wixii istadbartu aan soo dhaafay yacnii wixii aan soo dhaafay hadday ii laabnaa lahaayeen wixii aan ka soo tegay hadda hadday ii laabnaan lahayd maa suqtulhadya xoolo sooma kaxeeyeen jacaltuhaa cumratan sidiinoo kalean cumro uga dhigi lahaa waana ka xalaaloobi lahaa yacni meeshaan marka tamatuc inuu noqdo nebigu tamaniyey mutamatuc inuu noqdo ayuu jeclaystay meeshaana marka tamatuc inuu afdal yahay loo deliishadaa ayb fadallaka haada kan wuxuu ku tusay annahu lam yakun mutamatican nebigu inaanu mutamatic ahayn ayaa arrintaani ay ku tustay qaطcan khilaafan mukhaalifiina inagoo khilaafayna lizaacimii dalika kuwii sidaa ku andacooday min asxaabi اlimaam axmed wahayrihim ah asxaabtii axmed oo iyagu qaarkood baa yidhi nebigu mutamaticuu ah maba ahaynba maxaa yeele nebigu waaba u shallaayey waaba u tamaniyey waa jeclaystay inuu noqon lahaa mutamatic ayb waqadima caliyu radia allaahu canhu min alyaman cali baa markaa yaman ka soo galay faqaala lahu sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ku yidhi bima ahlalta maxaa ku dhawaaqday qaala biihlaalin ka ihlaali nabiyi sal slam anigu waxaan ku dhawaaqay ku dhawaaqid tii nebigu ku dhawaaqay oo kale yacni markaan soo xiranaya waxaan idhi ilaahu wixii nebigaagu xirtayaan xirtay aniga weli axkaamtii lama oga si loo xiran doono lama yaqaano isagii nebiga inuu la xiriiro waa ku adag tahay saasuu yidhi taa marka waxaa laga qaadanayaa inay bannaan tahay hadduu saa yidhahdo tacliiq uu ku sameeyo ayb marka khilaafaa ku jiro hadda maadaama sharaa'icdii sugnaatay saddexdii noocee la yaqaano qofku waa inuu mid ku xirtaa hadda qaarna waxay leyn maya hadduu yidhaahdo hebel wuxuu ku xirtaan ku xirtay hebelkaas wuxuu ku xirtuu ku xiranayo waxaasoo dhan fiqiga loogaga hadlaa calaa kulli faqaala lahu nabiyu sal اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ku yidhi innii suqtu lhadya aniga xoolaan soo kaxeeyey hadyigii wa qarantu qiraanna waa sameeyey rawaa hada lafda lafdigan waxaa wariyey abu daawuuda wahayruhu abu daawuud iyo hayrkii min ala'immati biisnaadin saxiix nebigu inuu qaarin yahay baa kana deliilu tahay fahada sariixun fi lqiraani qiraankii bay midaan sariix ku tahay ku caddahay waqadima maca waqadama buu meeshan dhigay waqadima maca caliyin waqadima maca caliyin waxaa la soo galay radia allaahu canhu min alyaman kala soo galay hadyun xoolo fa ashrakahu sal اllahu calayh ali wasalam nebigiibuu wadaajiyey aydan fakaana xaasiluhumaa kuwii nebiga watay iyo kuwii cali keenay markii laysku daro waxay ahaayeen mi-ata badanatin boqol neefoo geela ay isku noqdeen uma kharaja sal اllahu calayh ali wasalam ilaa minan nebigu mina ayuu u baxay sideedaadkii fabaata bihaa waa baryey habeenkii sagaalaadka wa kaanat leylat اljumcati bay ahayd ataasi habeen jumca bay ahayd ee sagaal bisha min dilxija ayb uma asbaxa wuu soo waabariistay nebiga oo minuu ku soo waabariistay fa ilaa carafa carafa ayuu u socday wa khaaba <coughs> binamira namira meesha la yidhaah ayuu ku qudbeeyey khudbatan cadiimatan qudbo weyn buu ku qudbeeyey meeshaa ayb namira ayuu tegey halkaabaa marka namira ayuu ku qudbeeyey qudbo weyn buu ku qudbeeyey namira marka musdelife iyo carafa meesha iska galaan waaye qayb ka midana waxaa weeyaan masjidka namira qayb ka midana waa carafaad qaybna musdelifuu ku jiraa weyn yahay marka qaybaa musdelifo uu ka yahay qaybna carafaad buu ka yahay masaajidka nebigu marka waa qudbeeyey khudbatan cadiimatan buu qudbeeyey khudbo aad u weyn shahidahaa min asxaabihi waxaa xaadiray khudbadaa asxaabtiisa naxwu arbaciina alfan afartan kun wax la egaa xaadiray radia allaahu canhum ajmaciin wa jamaca bayna duhri waalcasri duhri casr buu jamciyey uma waqafa bicarafa duhurkii casrkiibuu jamcu taqdiim sameeyey markaa dabadeedna carafa ayuu istaagay wuquufkiibuu sameeyey uma baata bilmusdelifa habeenkii marka musdelifa ayuu bariyey wa jamaca bayna almaqribi waalcishaa maqribkii iyo cishihii buu jamciyey leylata idin habeenkaas uma asbaxa wuu soo waabariistay fasalla alfajra salaaddii subax buu tukaday fii awali waqtihaa waqtigeeda awalkiisii buu tukaday agee ku tukaday musdelifuu ku tukaday uma saara waa socday qabla duluuci shamsi qoraxda intaynan soo bixin ilaa minan mina ayuu soo aaday faramaa jamrata alcaqaba qoraxda intaynan ku soo bixin ayuu dhaqaaqay wuxuuna ku cilleeyey rasuulka sal slam qolooyinkan quraysh ayaa iyagu markii jaahiliyadu intay meeshaa joogaan ayaa qoraxda ugu soo bixi jirtay oo waxay dhihi jireen ashriq habiir kayma naqiir ayb buur marka habiir la yidhaahdo marka dhinaca bari ka jirtay ayay waxay dhihi jireen habiir soo iftiin oo qoraxdii marka yacnii soo bixi oo qoraxdaadii la kaalay <clears throat> markaasay meeshaa ku qorxaysan jireen markaa kadib ay bixin jireen markaa nebigu waa khilaafay sala allahu calayh ali wasalam qoraxda intaynan soo bixin waaguna uu caddaaday ayuu meeshaa ka dhaqaajiyey sunnaduna marka sidaas weeyaan waxayna kutusaysaa marka yacni maqaasidda shareecada inay ka mid tahay mukhaalafatulkufaar hadyigooda iyo cibaadaadka waxyaabaha in lagu khilaafo uma saara qabla duluuci shamsi ilaa minan faramaa jamrata alcaqaba jamrat alcaqaba ayuu tuurtay labada yaryar waa ka tegey jamrada caqabadu maka xigta ayuu tuuray wanaxara waa xiirtay wanaxara waa gowracay waxalaqa waa xiirtay ayb uma afaada dawaafulifaadihii buu markaa la yimid oo markaan muxuu sameeyeyna waa dhagaxdibuu tuurtay jamrat alcaqabuu tuuray toddoba dhagaxu ku tuuray yaryar markuu tuuraayeyna wuxuu yidhi dhagaxiibuu inta soo qaaday ayaa wuxuu yidhi bimili haada farmuu oo kale tuurta waa dhagax marka eh, fartaas yanii foodeedaas hore la eg ayb ama digirta xumuska la yidhaahdo <clears throat> carabta caanka ka ah <clears throat> ee xoogaa intaasoo kale la eg ayuu ku tuuray markaasuu yidhi bimili haada farmuu iyaakum alguluwa fi اddiin tanoo kale tuura iskana waxaan idinkaga digayaa diinka oo lagu xadgudbo oo aad loogu talax tago waxaan lagu dirin caqabato ramyigii buu sameeyey marka jamratulcaqaba toddobuu ku tuuray maka bidixuu iska mariyey minada uu ka soo tegeyna <clears throat> midig ayuu iska mariyey saas baa marka dhagax uu ku tuuray cabdullahi bn mascuud baa sidaasoo kale u tuurtay markaasuu wuxuu yidhi haakadaa ramaa sidaanoo kale u tuuray man unzilat calayhi suurat اlbaqara man unzilat calayhi suurat اlbaqara yacni nebigii lagu soo dejiyey suurat اlbaqara saan ayuu u tuurtay oo kale wanaxara waa gowracay oo geel baa marka nebigu oo waday boqol halaad boqol neef buu waday geela cali intuu u keenay isaga marka laysku daro boqolkii nebiga lixdan iyo saddex neef buu gacantiisa ku gowracay inta kalena cali buu uga tegey lixdan iyo saddex neef buu gacantiis ku gowracay intii harsanaydna cali buu uga tegey marka taana waxay kutusahayda nebiga sal l slam kartidiisa lixdan iyo saddex neef baa keligiis uu gowracay ayb waxalaqa waa xiirtay dabadeed saanuu isugu xijiyey uma afaada dawaafulifaadihii buu sameeyey ran xad yaa loo soo gaabaya ran xad ran waa ra-du waa rami nuunku waa naxri xa'du waa xalqi da'duna waa dawaaf acmaasha afar waayo maalinkaas ran xad yaa lagu soo gaabiyaa saaad u xafiddood u ogaato haddii la kala hormariyana laa ba'sa axaadiid baa ku soo aroortay maalinkaa nebiga camal la kala hormariyo ma la weydiinaynin ilaa qaal afcal walaa xaraj fadaafa bilbeyti kacbadii buu dawaafay dawaafa alfardi dawaafkii rukniga ahaa buu dawaafay wa huwa dawaafu ziyaarati weeyaane dawaafu ziyaara dawaafu lifaada dawaafu rugni intaba waa layga dhaha wakhtulifa ayna salla duhra yowma-idin waxaa laysku khilaafay buu yidhi nebigu xaggee buu duhurka ku tukaday maalinkaa waqad ashkala dalika calaa katiirin min alxufaad xufaadda in badanoo ka mida arrintaa waa ishkaal gelisay uma xalla nebigu marka qaar waxay dhaheen markuu ku tukaday qaarna waxay dhaheen mina labada riwaayo waa la weriyey laakiin waaba la jamcin karaayo nebigu markuu ku soo dukaday wakhtigii duhurkoo baaqi ah buu mina yimid dadkii joogu haddana duhur tujiyey sunnay isaga u ahayd tii horena farad bay u ahayd midda dambena sunnay u ahayd maadaama nebigu imaam isaga dadku uu u yahay mar walba ayb waqad ashkala ahay uma xalla uu xalaal noqday nebiga sal ll slam min kulli shayin shay dhammaantiibu ayuu ka xalaal noqday xaruma minhu sala allahu calayh ali wasalam nebiga ka xaaraan ahaa awal ayb wakhadaba aani yowma naxri yowmu naxriga maalinteedii labaad wakhadaba nebigu waa qudbeeyey aani yowmi naxri yowmu naxriga maalintiisii labaad yowmunaxri marka maalintiisa labaad waa yani kow iyo tobanka ayb khudbatan cadiimatan khudbo weyn buu akhriyey ayb ayضa ayb aani yowmi اnaxri yowmu naxriga maalintii ka laba ahayd maalinta labiyo tobnaad baa marka khudbadan labiyo tobanka ayuu akhriyey waana awsadu ayaami tashriiq khudbadii uu akhriyay ayaamu tashriiq waa saddex kooiyo toban labiyo toban saddexiyo toban saddexdaas maalmood kooiyo toban labiyo toban saddexiyo toban midda dhexda ku jirtaa tay noqone labiyo tobanka labiyo tobanku marka khudbada u sheegaya wakhadaba aani yowmi naxri khudbatan buu akhriyay cadiimatan weyn aad weyn aydan oo markaa yowmu naxrigiina waa khudbeeyey dabcan nebigu yowmu naxrina waa khudbeeye labiiy tobankii markay ahaydna waa khudbeeyey yowmu naxriga markaa waxyaaba waaweyn uu nebiga dadkii kala hadlay axkaam xajka u gaara iyo kuwo kale wuxuu kala hadlay iyagu siday isula dhaqmi lahaayeen dhexdooda muslimiinta ah na waa kala hadlay oo laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin alaa ina dima'akum waamwaalakum waacraadakum calaykum xaraamun ka xurmati ywmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada ilaa akhirihi ayuu akhriyey wawasaa nebigu waa dardaarmay dadkiibuu la naagihii shanigoodii buu dadka kala dardaarmay haakada wawasaa waa dardaarmay waxadara waa digey nebiga oo dadkii wii arrimaha u daran waa kaga digey waandara waa digey waashhadahum waa markhaati gahtay calaa anfusihim nafahooda ayuu markhaati geliyey biannahu isaga ballaqahum risaalata risaaladii inuu soo gaargaarsiiyey ayb taabuu marka markhaati gashtay way markhaati kaceen laydin soo gaarsiiyey allahuma ashhad allana waa markhaati gashtay iyagiina waa weydiiyey markaasi u markhaati fureen fanaxnu nashhadu annahu ballaqa arisaala ibnu kaiir marka wuxuu yidhi fanaxnu annaga nashhadu waxaan qiraynaa annahu isagu ballaqa risaalata inuu soo gaarsiiyey risaalada dadkii waadda alamaanata ammaanadii gutay wanasaxa alummata ummaddii inuu u khayr miiray oo ummaddii uu daacad u ahaa rasuulka sala allahu calayh waali wasalam tasliiman katiiran daa'iman ilaa yowmi iddiin uma aqbala sala allahu calayh waali wasalama nebigii markaa waa soo jeestay munsarifan isagoo soo gadoomayo ila almadiinati madiino isagoo xaggeeda usoo gadoomayo usoo noqonayo waqad akmala allaahu lahu isagoo alla uu u dhammaystiray diinahu diinkiisii oo u taam yeelay oo marka diinkii loo taam yeelay waa ta marka alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum ulislaama diinan isagoo carafaad taagan ay ku soo degtay iyadoo marka diinkiisii in loo kaamil yeelay loo sheegay ayuu soo laabtay madiine ayuu ku soo laabtay kadib marka maalmo ayuu nebigu noolaa dulxuja ayuu soo laabtay wuxuu noolaa marka muxaram bisha ku xigto waaye safar ayuu noolaa rabiiculawalna waa dhintay rasuulka sala allahu calayh ali wasalama dabadeed marka fasalka dambe ayuu wuxuu ku sheegayaa nebiga dhimashadiisa sala allahu calayh waali wasalama marka nebiga dhimashadiisa uu ka baxana waxyaaba markaa nebiga sala allahu calayh waali wasalama gaar isaga u khuseeyo ayuu si kooban uga hadlayaa khasawaadkiisii tiro intay ka qabeen intay tiro ahaayeen iyo yacnii wuxuu ka hadlayaa khusuusiyaadkii nebigu uu lahaa waxyaabihii isaga u gaarka ahaa aclaamta nebiga mucjizaadkiisa sala allahu calayh ali wasalam ama dalaa'ilu nubuwaha cilmi aad u muhiimsan baa marka siiradu ay dhammaatay kadib ayuu noo sheegi doonaa oo rasuulka khuseeyo sala allahu calayh ali wasalam wabilahi towfiq wsal lla slam ala nabina muxamadi wala ali w